alawthaan fii araadi somaal awthaan dadka qaar baa la yaabaya awthaanta soomaalida lagu sheegaya maxay tahay laysa kullu wathanin sanam walaakin kullu sanamin wathan wax kastoo cibaado la siiyo ilaahay sukadi maxaa la dhahaa wathan buur buu noqon karaa dhagax buu noqon karaa geed buu noqon karaa qabri taag dudun biyo waxaa rabtaba dheh duleedka magaalada hargeysa waxaa ku aasan sheekh yuusuf alkowneyn waxaa loo yaqaanaa awbar khadle weli waa dhisan yahay siraaj buu le niman culimmadii shayaaiintaana way fadhiyaan asuufiya alqabuuriya kuwa dadka lumiya sheekh madarow qofkii masku qaniinaa ku dhawaaqa qaniyadu masku waxba kaama taraysee dhe mas hadduu ku qaniino sheekh madarow hore ka dheh jigjiga waxaa ku caan ku ah oo ku aasan abayonis sheekh abayonis sheekh maxamed rabiic iyo mid kale hadda lagu daray oday ah oo caabud waaq laga qaaday oo la yidhaahdo xasan xaad internetka waxaa la soo dhigay buraashad la yidhi abayonis baa ka dhintay buluug waa oday suufiyasa u haya eemaalayaal waxaa ku aasan sheekh cabdullaahi baardheer huurshe oo sheekh yuusuf direeda iyo afar caabud waaq laga baryo ugaasdiini maxamed daa'uud faaduma rasuul iyo sheekh macruuf shariif macruuf faama rasuulna caabudu maxaa ka galay waxaan dadka ugu caddaynaynaa in laga toobad keeno maaha in lagu qaslo lagu cayaaro kama wadno waxaan eedaynayna qof dhintayba maaha mar labaad yaan lagu khaldin shiikhaanu awliyada muxuu ka rabaa nin dhintayba ma haystaba qof dhintay in la caayana nebi maxamed waa diiday calayhi salaatu wasalaam idan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 inay gaari doonto waxaan kaga hadli doonaa sidaan horeyba ballanta aan ugu qaadnay waxaa loo yaqaano alawthaan fii araadi somaal awthaan waxyaabaha ilaah kayrkii lagu caabudo dhulka soomaalidu degto dadka qaar baa la yaabaya awhaanta soomaalida lagu sheegaya maxay tahay markaan taa isla aragno kadib alwatan maxaa la yidhaahdaa intaanan bilaabin kelimadanada aan sii sharaxayno wathan nebigaa ka warramay calayhi salaatu wasalaam xadiid ku sugan muwaطa imaam malik wa saxaaxu alalbaniy fi saxiix iljaamic nebigu wuxuu yidhi allaahuma laa tajcal qabrii watanan yucbad ilaahow qabrigayga ha ka yeelin wathan la caabudo allaahuma allow laa tajcal qabrii wahanan yucbad ilaah waa ka yeelin qabrigayga wahan la caabudo idan wahan waa wax kastooo la caabudo alla sokadi ma aha sanam keliya waana qaacido culammadu waxay yidhaahdaan laysa kullu wahanin sanam walaakin kullu sanamin wahan wahan walba sanam qoran maaha dhege iyo af iyo gacmale loo sameeyey manxuut laakiin sanam walba waa wathan meel kale nebigu wuxuu yidhi xadiid tirmidi ku yaalla albaanna saxiix yeelayay yacnii ilaahay rasuulkiisu wuxuu ka warramay laa taquumu saacatu saacadda qiyaama dhici mayso xataa talxaqa qabaa'ila min ummatii bilmushrikiina ilaa ay haleelaan oo la mid noqdaan qabaa'ilo fara badan oo ummaddayda ka mida ah. mushrikiinta wa xataa tacbudu alawthaan ilaa awthaanta laga caabudo awhaanta nebigu uu sheegayo sanam caadi oo qoran maaha sala allahu alayh wasalam maxaa yeelay maanta caalamulislaami dhulkii loo yaqaanay oo ka badan konton iyo laba dowladood sida lagu sheego nidaamyada iyaga ay qoreen laga soo bilaabo morocco galbeedka ah ilaa iyo jakarta amase indunesiya bariga ah sanam caadi oo qoran oo la yaqaano laati iyo cusa iyo kan hinduuga oo krishnaaga ama kan budhismka jiniiska ma leh awhaanta nebigu sheegay waa maxay waa qabuuro la caabudaya wey in qabriga haddii la caabudo uu wathan noqonayana xadiidkii horan ku soo ogaan idan awthaan maxaa la yidhahdaa kula maa yucbadu min duuni illaah wax kastoo cibaado la siiyo ilaahay sukadi maxaa la dhahaa watan buur buu noqon karaa dhagax buu noqon karaa geed buu noqon karaa malag buu noqon wuxuu noqon karaa maye malag iyo sanam kula caadi waa noqon karaa kula maa yucbad min duuni illah wathan qabri taag dudun biyo waxaa rabtaba dheh mar haddii cibaada alla lahaa la siiyo muxuu isu bedelayaa wathan idan marka waxaan usoo gudbaynaa markaan wathan isla fahmnay qabrigii haddii cibaado la siiyo lagu tawaafo wax loo gowraco la agdego la rajeeyo shiikha meesha ku aasan muddo meesha lagu nagaado qabrigii isuma bedel qabri caadiya maahan wuxuu isu bedelay wathanan yucbad dhulka soomaalida noocaas ma laga helaa haa waa buuxa afka waa ceegaagan haddaana sida murji'ada indhaha istirayn ka soo bilow min waqooyi ilaa koonfur odayaasha waaweynna waa yaqaanaan dhallinyarada hadda koonfur joogta na wax badan way maqleen qaarna wayba arkeenba waxaan ka soo qabanayaa inta hadda aan garanayo waaweyn baan sheeg sheegi laakiin way socon doontaa xataa tuulo deg baan tegi doonaa insha allahu tacaala shiikha looga yeerto ama habarta looga yeerto ama geedka lagu tawaafo meelaha qaar geeda lagu tawaafaa jira waa dhulka soomaalida waxaan sheegay hindiyana ma ahan bakistaanna ma ahan iiraanna ma ahan dhulka anigii adigu baan ku dhalanay on deganna aan ku kornay waxaan ka soo bilaabayaa duleedka magaalada hargeysa waxaa ku aasan sheikh yuusuf alkowneyn waxaa loo yaqaanaa awbar khadle soomaalida waxay u yaqaanaan khaasatan reer waqooyigu awbar khadle waxaa loo aadaa haweenka dhali waaye baa aada soo wareysta reer hargeysa iyo reer sallaxley gaar ahaan sallaxley dadka degan haweenka dhali waaye baa shiikhaa u taga qabrigiisa waa lagu tawaafaa xoolaa lagu gowracaa sharad iyo nidar baa laga xirtaa shiikow haddaan ilmo helo haddii aan uur yeesho waxaa igu ballan ah karaamadaada iyo fadligaaga haddaan uur ku yeesho inaan xoola kuu soo qalo inaan wan bixiyo inaan neef geela qalo inaan derbi ku wareejiyo qabrigaaga inaan waxaas qabto cibaado ma tahay mase maaha gawrici waa cibaado nidarkii waa cibaado baryadii waa cibaado tawaafkii waa cibaado magangalkii waa cibaado rajadii waa cibaado intaba shiikhaa la siiyey haddii qofkaasu markuu intuu soo laabto haweenayda awal muddo dhali weyda ay uur qaado oo ay markaa dhasho maxay markiiba isdhihi xataa iyadoon dhalin bayba markii u abaalgudaysaa markiiba shiikha oy leedahay shiikha barakadiisa kuwo kale ay uga warramaysaa marka soddon sano maana dhalin labaatan sano maana dhalin isbitaal walba laigee meel walba laigee karaamada shiikha markaan tegey oo aan ballana soo galay oo aan wan kula ballamay inaan u gowracayo waka uur baan qaaday markaasa kuwa kale ayaguna in dhalaa bay wadaysaa koox kalaa siduu kusii fidnoobaysa duleedka magaalada hargeysaba weli waa dhisan yahay siraaj buu leey nalal niman culimmadii shayaatiintaana way fadhiyaan asuufiya alqabuuriya kuwa dadka lumiya sii fadhiya maxaa yeele qabrigu kula hadli maayo qabrigu waxba ma oga qabrigu waxba kuuma sheegi karo qabrigu kuma dhihi karo war waxba kuma heli karo laakiin ninka kula hadlayaya wa nin baa meesha fadhiya waxaa la yidhaahdaa muriidi muriidio dantii baa loo sheeganayaa qabriga meel uu ka duleelaha jirta sarta marka la dhiso waxaa loogu talagalay meel dabqaadka laga geliyayo idanka waxay u yaqaanaan kooxdii buu shidayaa meeshii buu qiiqa ka gelinayaa dantaada sheegu dhe deg deg hadal markaasuu qofku shiika ku cabaadaya shiikow waxaasaan u baahana shiikow buu dhihi waa arrin iska cad cibaado ilaah ilaaho oo la siiyey maskiin meesha ku dhintay oo halkaa ku aasan laa yanfac walaa yaduru caqiida tawxiid bay taas uga hor imanaysaa muriidigiibaa xoogaa ka aruursanay markaasuu leeya shiika ballan la gal shiika sharad la gal haddii ballantaadu kuu hirgasho maxaad dhihi shiikoo maa maxaa heli kartaa dibi baan heli karaa ballantaa ma fulinaysaa xarig yar buu dhiibayaa ballan bay xiranayaan xarig ayaa ballamaya qabriga iyo qofkii u yimid waa nadar waana baatil nadarku waa cibaado ilaahay leeyahay in loo cawdo oo la rajeeyo oo la baryo waxaa iskale oo keliya allah waxdahu laa shariika lah waxaan soo bilowna marka sheikh yuusuf alkawnayn waxaan ku xijinaynaa isla waqooyigaan weli maraynaa sheikh madar isla waqooyiga way garanayaan dee fadhiya sheikh madarow qofkii masku qaniinaa ku dhawaaqa qaniinadu masku waxba kaama tarayse dheh mas hadduu ku qaniino sheikh madarow hore ka dheh qaniiyadiisa iyo suntiisa iyo waabaayadiisu waxba kuu dhibi mayso isagu bidabti meeshuu ku aasan yahay ma garanayo ma gebilayba ma arabsiya ma hargeysa macaynaba ma aqaan laakiin wasoonahaasaa laga barya sheekh madar waxaa kaloo jira sheekh isxaaq awowow isxaaq oo qabaayil dhan baan ka soo farcamay laakiin awownimo hadda waa dhaafay macbuud buu isu bedelay mar haddii loo yeertay waxaan usoo gudbaynaa magaalada jigjiga weli hargeysaan ka soo tagnay jigjigaan marayna ila socdo jigjiga waxaa ku caan ku ah oo ku aasan abayonis sheikh abayonis sheekh maxamed rabiic iyo mid kaleo hadda lagu daray oday ah oo caabud waaq laga qaaday oo la yidhaahdo xasan xaad saddexdu waa isku garab aasan yihiin kollay labada hore waa isku garab aasnaayeen muddo maxamed rabiic iyo abayonis waraysta reer jigjiga iyo dadka bangeeriyaga dhulkaa ka yimid iyagaa garanaya reer qabridahare waa loo tagaa awow abayooniso waa lagu tawaafaa waana loo gowracaa waana la magan galaa welina de kuwaasi geesihii baa u taagan koonfurtan rag baa alla u keenay ciidda afka u geliye laakiin iyaga sidii bay u dhisan yihiin u siraajan yihiin loo tawaafaa loo aadaa waxaa idinku filan internetka waxaa la soo dhigay buraashad la yidhi abayoonis baa ka dhintay inaad aragteen baan u malay buraashadii markuu odow ka dhintay bay dhagax dahab oo kale noqotay internetka ka fiiriya buluug waay oday suufiyasa u haya waa karaamadiisii qofka xanuunsan meesha xanuunsan unbuu saari xanuunkii baa ka kacay u yidhi buraashad waa xanuunka laga raadinaya ogow markaasaa mid kale u jawaabaya anaa tijaabiyey oo fureen baa intay igu dhacay yaan buraashadii saa ugu qabtay saasaan ugu qabtay dabadeedna waan bogsaday buraashadii maxay isu bedeshay macbuud la rajeeyo waa buraashadii shiiku ka dhintay baa leyii caag bay awal waxay ahayd shay wax lagu shubto markan waa dhagax way culus tahay buu leey way culus tahay waxaa laga duubayaa camera laga duubaya jigjigaa lagu hayaa buraashadaas ka eega buraashadii shiikha bayonis ka fiiriya internetka ka fiiriya soo soco gobolada puntland imow haylaal meesha la yidhahdo waxaa ku aasan daarood ismaaciil iyo islaantuu qabay doombiro direed doombiro direed haa meesha ay ku aasan yihiin niman diyaas baraa dhisay waa la soo duubaa shaylilaahiya shiikh daarodow baa loogu heesaa ayuu qasrida u yaqaanaa shaylilaahiya shiikh daarodow qofku cagacadaanbu wuxuu ka soo bilaabayaa intaasoo mitir bilhuduu si edabna looku soo gelaya edab isagoo aamusan oo khushuucsan sidii in la yidhi ukhuduuc isudu leh waa lagu tawaafayaa dantii lalaa baa la sheeganayaa magaca waa siyaaro kulligood waa maxay meel hebel sheekh hebel baa lagu siyaartaa baa la dhihi micnaheeda ma laga wado waa la soo booqda waa la salaamaa keliya waa la siyaartaa waa loo gowracaa waa la siyaartaa waa lagu tawaafaa waa la siyaartaa dhibkaa loo sheegtaa waa la siyaartaa ijaazaba la weydiistaa waa u tegi doonaa sheekh yuusuf diraad oo ijaaso la weydiisanayo internetyadana waad ku aragtee waxa ay qabuuriyiintu samaynayaan maantana ilaahay wuxuu keenay wasaa'il alaclaam deg deg meel walba wixii ka dhaha adduunka looga arkayo baara oo fiiriya waa haddaad cibaado u taqaan khushuuc magangal gawrac nidar baryo istiqaafa gargaar weydiisasho haddaad cibaado u taqaan cibaadana alla inuu leeyahay ad rumaysan tahay way kuu muuqanaysaa shirkiga meesha yaal laakiin ninkaan cibaadaba garanayn salaad keliya u yaqaana cibaado iyo soon cidda baryada kule iyo magangalka iyo gawraca iyo ateeciddana aan garanaynba kaas maaha kaan la hadlay kaas waa kii looga yeerayo shirkiga waa kii wadanka looga yeerayey ee muwaxidka ilaahay waxiday ee shirkiga yaqaan yaan rabaa inaan u daaro toosh ah wargeeska africaon degannaha balaan isla fiirino waa u tegi doonaa waxaan tegi doonaa shilaabo waxaan tegi doonaa imey waxaan tegi doonaa dhulsamareeb iyo caabudwaaq iyo isheg iyo huurshe huurshe meesha la yidhahdo hadda waxaan maraynaa haylaal haylaal waxay ku udhexaysaa ceerigaabo iyo boosaaso ninka odaga ah oo lagu abtirsaday qabaa'ilo badan ku abtirsan oo soomaaliya ku aasan siday sheegeen xoolaha loo gowracaa waa la magan galaa dhibkana waa loo sheegtaa sida hadda wadaadkaan soo marnay sheekh yusuf alkawneyn ow barkhadle loo yaqaan ka soo tag qardho duleedkeeda kore waxaa ku aasan kablo laxdaarood waa yaqaanaan dadka puntland ka yimid xilli buu leeyahay la aado loo gowraco la siyaarto siyaara iyaga u yaqaana intii hadda aan sheegaynay oo cibaadada ahayd baana la siinayaa niman qur-aan ku akrinayoo dul fadhiya iska dhigayaan laakiin meesha xoolaa lagu qalay waa lagu dhafray ninkii dhib lahayey dhib sheeganaya kii xanuun ka bixi waayey kii dhali waayey kii jiro ka bixi weyday kii maal u baahan kii mustaqbal u baahan muxuu soo doona in shiikhaan barakadiisa uu ku helo ha hilmaamina sheekh soo gudub waxaad timaadaa duleedka gaalkacayo meesha la yidhaahdo heemaale heemaalayaal waxaa ku aasan sheekh cabdulaahi baardheere iyada waxaaba la ysaga yimaadaa meelo badan oo mudug puntland ah ma aqaan kuwa kale wuxuu dheeryahay isagu laakiin aad bay u yimaadaa xoolo badanna waa ku qalaan gaalkacyo iyo baxaadweyn bayna u dhexaysaa heemaale halkaasaa lagu baryaa lagu tawaafaa loogu yeertaa weli waxaan soo dhaafnay puntland gaalkacayaan maraynaa waxaa isla galmudug ku aasan cabdaliya cawareere waa magaalada hobyo duleedkeeda waa laba oday oo qabaa'ilada soomaaliyeed qaar ka mida ah ka soo farcameen meesha la yidhaha sheekh samatar waan u malaynayo godin laba ereyadeed inuu yahay ama gadhays meelaheeda huurshe oo sheekh yuusuf direeda iyo afar caabud waaq laga baryo ugaasdiini maxamed daauud faadimo rasuul iyo sheekh macruuf shariif macruuf faadimo rasuulna caabud waaq maxaa ka galay waa la sameeyey fabrication waa la yidhahda fabrication waa maxay wax inta la amaamuday dadka diin looga dhigay wa waxaan dadka ugu caddaynaynaa in laga toobad keeno maaha in lagu qoslo lagu cayaaro kama wadno laakiin baatilka intaa la eg ayaa islaamnimo laga dhigay oo la yidhi muslimiin ku diin oo been loo sheegay markaasa qofkii dul fadhiya nasra loo tumo gobollada dhexe waxay tumaan music nasraytu man salli wasallim wabaarik cala alxabiibi muxamed oo ragga dumarku madaxa isku garaacaya oo markaad aragto diskoteeg diskoteeg ninkii yaqaanaa garanayo ayuu moodaya cibaado maa waxaas ilaahay lagu caabudayo subxaana wa tacaala bal waa shirki makhluuq loo yeedhanayo sheekh yuusuf direed baa ugu caansan gobolka galmudug meesha laisku yidhaahdo isaga internetka ku duuban tahay oday odayaashii suufiyada ka mid a ah sheekh maxamuud oo inta soo dul fadhiistay yidhi sheekh yuusufow maba isqarnay ayagaa isduubay internetkana issoo dhigay maanta ijaasadaadii baan u nimid istikaahaanu ku weydiisanayna istikaaa waa maxay gargaar waa istikaahaanu ku weydiisanaynaa ninkii rabo waxaad ka raadisaa atawxiid janal indhahaad saaraysaa wax lagu been abuuranaya maa waa caqiidadooda sheikh yuusuf waadna maqlaysaa buu le wuuna maqlayaa buli sheikhu intan caawa kuu timid oo ijaasadaada qaadatay waxaan rabnaa ilaahay xaggiisa camalkoodu maqbuul inuu noqdo kow camalkaasaa aqbalay nuur inuu ka muuqdo aan rabnaa dadkan sheikh yuusufow wuu leeyay wa haada kidbu iftiraa cala allaahi wa calaa diinihi waa been abuur diinka ilaahay lagu soo daray wadaadkaa maskiinkaana qof nool oo dul jooga oo baryaya ma oga nuurna ma keeni karo camalna ma aqbali karo ilaahayna kuma qancin kara camalkaaga inuu aqbalo subxaanahu watacaala tacaala isagaa tiisii haysataa qaala subxaanahu wa tacaala ilaahay baa wuxuu ka hadlay kuwaad u yeeranaysaan cibaadun amhaalukum addoommo adinkoo kalaa weeye fadcuuhum bal u yeerta falyastajiibuu lakum in kuntum saadiqiin bal ha idinka ajiibaana waxaa idiin tara haddaad u sheegaysaan u yeera uwaysoo ujiilaaniyo yuusuf oo dada may maqlaya waxba ima maqlo imana ajiibi karo laakiin waa indhala-aan xoog yeelato baalal leh baalal oo quwad leh laakiin in allahu tacaala baatilkai xaq baanu ku daloolinaynaa bal naqdifu bilxaqi cala albaili fayadmaqah ilahay baa sidaa yidhi xaqaanu ku gannaa baailka waa lagu dahra oo lagu burburiya fa idaa huwa zaahiqo waaba zuulaya soo soco marka guursho ka soo taga shuuqyasuf dunada ka soo wareeg waxaad soo gaaraysaa gobolka hiiraan guurow geela soo celi buqdaa looga yeertaa buqda way garanayaan reer hiiraan ninkii jooga guurow geela soo celi waa oday meesha guuro layadaa ku dhintay weliba beenta iyaga ay u sameeyaan ninkaas ma mataqa webiga dhankiisa kaleu ku dhintay habeennimuu guureeyaa la yidhi waa duulay dhanka kalea lagu arka subixi dad badan baa ku lumay una yeerta qofkii dhintay maaha waxaanu eedaynayn laakiin waxaan haysanaa kan u yeeranay qofkaas camalkiisa halluu la hortegay hadduu saxaabi ahaa hadduu nebi ahaa hadduu weli ahaa hadduu shiikh kale ahaa hadduu awoowo ahaa eedda kaas uma haysana annaga waxaa lala hadlayaa waa qofka nool ee makhluuqan u yeertay ee ku sirmay ee u gowracay ee magan galay ee cuskaday ee haddana yidhi sidaanaaba ah diintii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ma saasaa diintii nebi maxamed maya wallaahi uma wallaahi uma wallaahi nebi maxamed casbarifuge calayhi salaatu wasalaam marka guuro soo dhaaf marka buqda iyo ereyadiisa wa ilaa iyo buulo bardaa looga yeertaa waxaad u soo gudubtaa buurane fiqe wardheere buurane awowo fiqe wardheerayo waa laga yidhaahdaa intii kuwa kale loo samaynayay baana loo sameeya ziyaaradiisa xilli khaasuu leeyaho la tago oo la baryo oo la gowraco loo yeerto nidar laga galo oo lagu tawaafo macruuf jawhar u soo gudub nin oday oo weyn baaba jiro halka ma taqaana ooyahay shiikh ayaa la yidhaahda shabeelladan dhexe ilaa iyo banaadir caan buu ka yahay isagu xeertii sheikhu weys buu ahaa shalaana loo sheegay sheikhu weys raggii xeertiisii ahaa weeye ooyahayaa la wuxuu ku aasan yahay magaalada jawhar asaga xaalkiisii ma naqaan waxaan eedeynayna qof dhintayba ma aha mar labaad yaan lagu khaldin shiikaanu awliyada muxuu ka rabaa nin dhintaba ma haystaba qof dhintay in la caayana nebi maxamed waa diiday calayhi salaatu wasalaam oo wuxuu yidhi laa tasubu abaah abu jahl yani ha caayina wiilkii cikrima aabihiis ha caayina fa ina saba almayiti in la caayo qof dhintay tuxyi yani tu'di lxaya ka nool bay dhibaysaa walaa tablugu lmayit geeri kii dhintayna ma gaarayso idan caay ma aha waxan laakiin waxba ma tari karo xay ninkaanu waa dhintay adduunyadan waa ka tegey camalkiisiibaa haysta waxba ma tari karo cay magiciisa in la sheego lagu celceliyo oo dadka looga digaana waa diintii nebi maxamed nebi ciise oo kulligood ka fadli badan waxaan soo sheegay oo dhan oo awliye iyo shuyuuq ah maalin walba qur-aankaanu ku hayna ma lmasiixu ibnu maryam ilaa rasuulun qad khalad min qabli rusul wa ummuhu sidiiqa ilahay baa odhanaya nabi ciise waa un rasuul ma aha addoon wax ka weyn maaha qul atacbuduuna min duuni illahi maa laa yanfacukum walaa yadurukum ma ilaahay sokadiisaad baryaysaan midaan waxba idiin tari karin waxna aan idiin dhibi karin oo nabi ciise laga wado nabi ciise oo ka fadli badanba maalin walbaan akrinaa suurat lmaa-idan ka akrina suurado sala allahu alay wasalam qofka qiiroonaya dhe malaha oo nabi ciise maxaa maalinba loo sheegaya magaciisa rufeec wax ma tari karo jiilaan wax ma tari karo ooya wax ma tari karo ku celcelinaa maxaa laga rabaa buu dhihi adaa balaaya kugu jirta adaa beerka ka jiran shaksiyaadkan magacooda in la sheegay ajarna uma siyaadinayso dembina iyaga kuma ahan laakiin in la baryaa la diidaya ilaahay laata uu qur-aanka ku sheegay shiikh buu ahaa afara'aytum allaata waalcuza wamanaata ahaaliata اlأkhraa maalin walba suuratu najmi waa akhrina imise milyanoo qof a akhrisa laa tashik waa kaana yalutu sawiqa lilxijaaj saasuu yidhi cabdullaahi ibnu cabaas bukhaari bay qisada ku taalla dadka xijaajtee soo xajiyey ayuu caabitaan jeebkiisaa u qasi jiray falamaa maata cakafuu calaa qabrihi markuu dhintay qabrigiisay dul fadhiisteen facabaduuhu waxay ka dhigteen wasiilo ilaahay loogu dhowaado maadaama khayr ay ku yaqaaneen oo nin khayr badan u ahaa oo dadka soo xajiye cabitaan jeebkiisa siin jiray ninkii qabrigiisaa lagu tawaafay waa loo yeertay ilaahay baa loogu dhowaaday muxuu isu bedelay macbuud markii dambena sanam baaba laga dhigay xilligii nebiga alla soo direeyey laataas sanam weyn buu ahaa oo ka taagan magaalada taif idan shiikhii magaciisa in la sheego shiikhu eed kuma leh laakiin wasan baa laga dhigto waa la caabuday saan diidanahay baa taasa waana wadi doonaa xataa tanfarida saalafati ilaa ilaahay adduunyada naga oobsado shirkiga saasaan u inkirayna shiikh hebel lama bari karo shiikh hebel lama bari karo hebla lama bari karo hebel lama bari karo waxba ma taro waxba ma arko shalaan sheegi maantaan sheegi berrina waa sheegi waxaan maraynay ooyahay hal yanfac aw ooya wax ma dhibi karaa wax ma tari karaa may maqlaa may arkaa anna ma maqlo mana arko maxaan kala joognaa laba caalam addunya oo annagu aan joogno iyo isagoo jira albasa barzakh aakhiru dhankeedu ah wa min waraa'in barzakhun ilaa yowmi yubcathuun muqdisho soo gal marka xaggee ka soo bilowna hargeysa puntland baan soo marnay galmudug baan soo marnay hiiraanland iyo shar meelaha magacyada hadda u bixiyeen baan soo marnay hirland mid ah mase shirland midkaa isku dhex darka ah hmm? hirshabell hirshabell hadda la samaysta wey anigu waxaan hiiraan iyo jawhar iyo magaalooyinka magacyada waan aqaana soo mar beledweyne waxaa soo gashay kuwa waaweynaa baan marayna hadhow tuulo tuulaan tegi doonaa tuulo jawhar u dhow tuulo kale u dhow gaalkacyo u dhow tuula tuulan taga hadda odayaashu waaweynaa ee macruufka hadal ka hadlay ninkii baryi jiray ilaahay uga toobadkeen kan hadda qalbigiisa ay ku jiraanna waa addoommaadoo kalea rabbulcaalamiin u yeedho waa dacwatu muxamed calayhi asalaatu wasalaam wallaahi dacwadii nebi maxamed wey aflagaado iyo cay maaha walaa nubaali dan kama gelayno cid kastoo nagu aflagaadaysa waxaan leenahay cidaan allah wax ma tari karto waxna ma dhibi karto laa naafic walaa daar ila allah waxda muqdishaan soo galna waa caasimadii wa shan waaweyn iga qabta magacyadooda aw muraad ma taqaana ma man lahu muraad falyadhab ilaa sheekh muraad maydaan maqal ninkii muraad lahu sheekh muraad aada iskool bulisaya albaabkiisu ku aasay dadka muqdisho yaqaanaa garanaya sheekh muraad ninkii dan lahow muraad aada u waay dugsiga sare iyo dugsiyada hoose waagaan dhigan jirna ardaydu maxay samayn jireen marka la rabo imtixaanka in la galo imtixaanka eidka oo kale aad buu u kulliya sideedaadka waagii dawladdu jirtay oo imtixaanaadku la xisaabtami jirta toddobaatana iyo baan sheegaya oo qof ya qof noolaa uu yar yahay hadda yacni qof waktigaa noolaa hadda inuu joogo uu yar yahay hadduu nin weyn waktiga maxaa yeelay afartan ama soddon sano ka hor dad badan baan waktigaa dhalan oo hadda jooga qaarna waa dhasheen odayaal baa fadhiya maasha allah qalinka inta la qaadaa la geynaya nusna lagu qaadaa nus lacag baad qaadanaysaa yaa la siinaya mataqaan shiikaa lagu ziyaaranaya alale shiikh intee muraad muridkaan diimayna muriidkaa la siina ninka qabriga ilaaliya mar baa qabriga ku sabaysan mar waxaa la baasha la yidhaha mutuleel mutuleelka waxaa sii dul saaran mara xariira qur'aan baa lagu qoray mara cagaaroo qurux badan weeye xariir qurux badan saa markaa u taabato aada u bogaysaba catarka meesha markaa soo gasho waad yaabaysa maxaa la samayn jiray ardada dugsiyada dhaxay dugsiyada sare qalinkaa loo dhiibayaa ziyaaradiina awey buu ku dhihi nuskiina waad u dhiibi toddobaatan iyo sagaal siddeetan siddeetan iyo kowdii baan sheegaya nusku lacag fiican buu jiraa qaarkoodna shil inay bixiyaan baa laga yaaba qalinkaan kaagi miya dhaxan kula istaago wuxuu akrinaya adu kaala sheeqalinku wax ku akrinaya horta annaga waxaan haysanaa qur'aan inu noogu akrinaya qalinka hadhow buu qabrigii tegaya magacaha buu ku dhihi shiikow hebel baa lay dhaha ciiddii buu gelinaya meesha meel yaroo duleeshaa jirta ciid lagu gura ciidta laftigeeda xatar baa laga buxiy turaab bay u bixiyeen turaab waa afcarabi afcarabi turaab maxaa la dhaha <laughs> ciid le wax gaaray nooga dhiga turaab aan la gelinaya shiikhow hebel hebela ku yimid sanadkii sideedaad imtixaanku u fadhiisanaya hadda markaan karaamadaada waxaa la rabaa ninkan ee bil hilaacday oo kale meesha inuu u maro markaasuu qalinkii wuxuu gelinaya ciiddiisa u marmarinaya wuu ka soo bixinaya ciiddii maro isaga u taalloo cad meeluu ka keenay kaala sheeg karfan oo kale oo ku duuduubayo maalinta imtixaanka la gaadho wuu kuu xiraya maalinta imtixaanka la gaaro unbaad la soo baxaysa inta ka horeysa haddaad furto adaa iskhasaariya haye shiikow sheekh muraad waay muraad kale leeya waa maxay dugsiga sare in lagu baaso caruurtii baa shirkiga lafuu ka galay dadkii waaweynaa maxaad moodaa gawsaha waaweyn waa ilmihii reer magaalka waalidkood magaalada joogay oo dugsi sare dugsi dhexa dhiganaya ilmo yaroo reebaadiye ah oo maalin walba bun loo dilo maxaad moodaa markuu sacu ka dhuma wow debigii ii soo celi dhaha kii ree magaalkaa waa ka hawshuu kuugu duubaya sa ula soo horsa ama hooyo u keenaysaa sheekh muraad baan kalayn meel ha laga dhigo armaasha lagugu xilay imtixaankii bilya labaa ka dhiman ja waa baastayba meel bay kuu taalla inaad baasto maxaa dhahay muraad baa soo martay kan saaxiibyaalka hoos iskaga sheegeen nin aad asxaan u haysa mooye saaxiibkaa mooye qof kale uma sheegaysa dhegeyso eh, imtixaankaana baasta ma rabtaa siraan kuu sheega ballan iga qaad qof kale uma sheegaysa wallahi saaxiibo qofna uma sheegaayo sheekh muraad nusqaada muraad inteey afisyoona tegaysa scool bolici albaabkiisa shiikha waa lagu geyna nuskaagana soo diyaarsan hooyana u sheeg qof kalena ha u sheegin haddii kale imtixaankii dadka o dhan nugu baasa inaan labadiina keliya baastaan baa markaasuu nuski la soo ordi waxaa la aadayaa tuugii meesha fadhiyey shiiko waa la waa kana haddana magacii intii intiiba kol u samaynaya waraaqda xaanshidana kugu duubaya waa laga yaabaa maanta inay fadhiyaan arday waxaa soo maray allahu aclam imtixaanka maalintii la gaaro subaxa imtixaanka waa labisanaysaa qalinkaagii baalkaa lagu soo bixinaya waxaad ku furaysaa oo keliya miiska markaa soo fadhiisato waraaq imtixaanka lagu keeno inta ka horeysa karfan buu ku jiraa karfan waa barakaysan yahay waa daata anwaadkii un we mar alla waalidkiina wax kugu inkiraayo ma leh waraa imtixaankaas ma la gaarina iska furfurin baa lagu dhihi qalinka joog <laughs> waa waalid wada cabsan kulli baa la wada cabsan yahay shirki baa la cabsan yahay sheekh hadhow marka laguu soo dhiibayaa imtixaankiiba waa lagula dardaarmaya ha iska furin haddaba karaamada sheikaya ku dhaafin waayahay waayahay qarankii oo saa u qaranayso laa ciyaalku hadday ku arkaan qaran mara kuugu duuban tahay maxaa waaya lagu leeyahy markaasaad bacda hoosteeda iyo jaakadda iyo jaabka soo gelinaysa marka la fadhiisto qof walba kursiga miis keligiisu leey yo inta soo baxso bismi illah qalinkii hadda wax lagu qoraya shayga ugu horeeya lagu qoray waa inuu imtixaan noqdo haddaad wax ka horeeya ku falaado waad dhacaysaa alla maxay beerna cabsiiyey beerkii allah idinku dhuftan qalinkaasa markaa imtixaan ku gelaysa adoo rumaysanba su-aashkiisaba ama ama sax ama khalad taxaduda waa soconaysa markaasaa la daadanaya qaar baa daadanaya wixii daata maxaa la dhihi mataqaan qofkii dhaca lama dhahayo ninkan wax ma tari karo laba ujeedo mid buu khalday haye imtixaankii waxaan ahayn buu ku qoray ama hooyadiisa aabisa laga yaaba intuu meesha ku xaraysnaa in midkood marada ka qaaday lama dhahayo ninkan wax ma tari karo sheekh muraad weli waa taagan yahay maxaa yeelay qaraabo fiican buu haystaa dufaacda weliyow cadde waa kii labaad muqdishaan marayaa weli weliyow cadde meesha hadda uu ku yaallo masaajidka isbahaysiga islaamka masaajidka weyn ee oto-oto iyo sayidka udhexeeya halkaasuu ahaan jiray weligow cadde dowladdii markii la dhisayay toddobaatan iyo lixdii masaajidka weyn ayaa cagaf la mariyey maa dowladda qabuuraha aada uma danayn jiro waad garanaysaa ifyo aakhiro qabuuraha aan sooma ogi cagafyaa lagu yaaciyey mar keliya la guro lafiina meelo kale lagu soo daajiy qaarkoodna lagama bixinba mar alla markii weligo cadde la rujiyey oo ninkii injineerka dhismay iska bilowday ayay soo kaceen xertiiyo ulahoodii wadato madaxweynihii waktigaa jira u tageen waa dowlad shuuciya kuwaana u haysta karaamo inay leeyihiin albaabka madaxweyneha rabnaa saddex maalmood afar maal albaabka la taagna hadda waa loo soo fasaxay awliyadii aa kuu taagan le awliyadii mudane madaxweyne dowladdaadu waa burburaysaa qaranku waa dumayaa badda waa la soo sii daynayaa cirku balaayuu hoobayaa ciidanku waa jabaya saasaa ka dhacaysa maxaa dhacay weliyow cadde weliyow cadde ali maxaa ku dhacay buyidi cagaf baad mariseen adinkana cagaf baa laydin marinay hmm. markaasaa l injineerkii loo yeeray meeshii khabuuraha ka fujisay mataqaana haa kuudad uga dhisbaaliyo kuudad u kuuskuus <laughs> subxaan allah hadda ninkii soo fiiriya wuu arkaya u kuuskuus buu yihi ninkan waa shuuci qabuuriba damba kama leh ilxaada laakiin kuwan wax karaamalo wax tari karo u arka ummaddana ku kicin kara bax buu yidhi meeshii laga fujiyey dhowr kuus uga taag baashii dallad weyna ha looga taago culumo raalli ahaada dawladdu xoogaagaana waa idiinsinaysaa meeshii allaa kuus kuusasha miteer baa loogu dhejiyey dalladna waa looga taagay waa fadhiisteen shaylila ayaa shiikh weliyo hadow weli meesha kuudkuudka waa ku yaalla markaad gasho isbahaysiga midigtaada fiiri dhanka oto ota fiiri kun sagaal boqol toddobaatan iyo lixda dib loo cusboonaysiiyey ayadoo kuudad laga taagay waa labo shiikh kalaa jira shiikh saddexaada oo caana sheekh muxidiin celi isaga wuxuu ku ahaa sinaa sanca waxaa looga imanayey bin xeebta ilaa xarar dheere xaggana waxaa looga imanayey ilaa iyo jubbooyinka shiikh mucruuf oo caanoo weyn buu ahaa asagii maa waxaan eedeynayna kuwaana maa waxaan eedeynayna haddaba aan ka soo hadalnay yaan eedeynaynaa kuwa tegaya ee xaqii ilaahay lahaa addoon siinaya ah, maalin halkaan hadda ka hor askari iga waday iyo nin askarii wuxuu yidhi waxaa lagaa celin waaya awliyadii maxaad cabdalii cawareere ka rabtaa markaasaan waxba kama rabo oo maxaad maalin walba ucayda waa nalo sheege maca ayaan ku yidhi been baa laydiin sheegay maxaad tiraahdaa buu yidhi waxba ma tari karaan waa addoomaan dhahaa ilaahya ma oo waa rune maxay tari karaan buu askariga laftigiisa oo waa rune maxay tari karaan waa addoomee ma intaasa wadaadka kusoo qabsadeen markaas saddexle biyaha weysada buu keenay sheikh weyse suir waa been baa naloo sheegay suufiga wuxuu u yaqaanaa sheikh odag wax ma tari karo caybu u yaqaanaa waa meeshay ka oran jireen kuwii qurayshta moxamed waa caayaa ilaahyadanadu caaya nebiga miyaa caytami jiray weligii ma caytamin calayhi salaatu wasalaam laakiin wax ma tari karaan laa yanfacuun walaa yaduruun waxba ma tari karaan kuma arkaan kuma maqlaan taasay cay u yaqaanaan cayna maahana waa xaq laa weliyow cadde walaa sheekh muraad walaa culummo kale walaa awowo hore nama maqlo nama arko waxna nooma tari karo dadka ku dhagala'na rabbigiin usoo laabtaan leenaha wa aniibuu ilaa rabbikum waaslimuu lah من qabli an yaatiyakum alcadaabu uma laa tunsaruun waa qowl ilaahay wey wa aniibu soo laabta ilaa rabbikum rabbigiin u soo laabta wa aslimuu lahu u hoggaansama min qabli an yaatiyakum alcadaabu intaanu cadaabku idiin iman uma laa tunsaruun yacni oo aan laydin gargaari doonin ilaahay inay rabbulcaalamiin dartii baa loogu yeeraya qaar baa ka hanuunoo ka toobad keenay oo maalmo dhow toobad keenay ama ayaal hore ama bilo hore ama sannado hore oo fahmay xaqiiqii qaarna weli waa ku dhegan yihiin waa ku indhalaa yihiin xataa jaamacado iyo kulliyada loo dhisay shirkigii baa loo bixiyey islaam ninkii inkirina takfiir ninkii shirkiga inkira waa maxay waa takfiir ninkii shirkiga ayidana waa islaam markaasaad ka carari adigo hataa shirkiga girta ama takfiir lagu dhahaa war maya waa diinu muxamed calayhi salaatu wasalaam shirki baad inkirtay waa maxay waa diinu muxamed in la gaalaysiiyo ahlu shirkiga oo beri laga noqdo ilaahay baaba loogu dhowaadaye see kuu cabsigelinayaa qabuuli ciid marna ciid cunaya marna tahliil ka cabeeya nin dhintay waysadii biyo lagu dhaqay ku qubaysana see kuu shaki gelinayaa inuu ilaahay kaa xigo mid addoon adoo kale ah ku tawasulaya iyo adoo toos ilaahay u baryaya yaa rabbi ikfir lii yaa rabbi irxamnii yaa da aljalaali waalikraam yaa sharaf badan labadaa qof wallaahi way cadda mushrik iyo muslim miyaa isku mid ah afa najcalu almuslimiina kalmujrimiin maa lakum kayfa taxkumuun ilahay isku mid kama dhigin subxaana wa tacala manaba ahde nina rabbigiisuu toosu baryaa nina cid buu u maraa awliyuu ku dhegan yahay u yeeranaya weliba in awliye loo yeerto diink moodaya oo wuxuu ku dhahaya haddaad ilaahay keliya toos ugu yeerato awliyadana ka tagto saasaad baadi ku tahay waad maqlayseen shiikoodii weynaa waxaansanaaba saalix ninka la yidhahdo meelahay la taagan yihiin ilaahay toosaa loo caabudo ba ka warrama ilahi adinku dhaariy waxay qariyeenba maaha meelaha ayay la taagan yihiin ilaahay toosaa loo caabudo oo ilaahay haddaanan toos u caabudin maxaan samaynaa ma ooyayaan sii maraa mase iyo uweys baan sii maraa iyo xaaji daqare maya allah toos laba diinood waa marka laba muslim maaha caaqilka waxaanu sheegaya fikirka irjaaga inaan iska saarno yacni waa laba diinood diin waa diinu tawxiid waa diintii nebi maxamed calayhi isalaatu wasalaam oo shirki aalkiisa beri looga noqonayo diinuna waa diinte waa diintii shirkiga waa diin ibliis laba diinood oo kala socdo wey waa diintii nebi maxamed iyo tii abujahl iyo isga kaa khaldamin haddaad ilaahay rumaysay haddaad rabbulcaalamiin rumaysay diinu shirki islaamaa ka dhigin oo ha waa shahaadanayaa muslimna waa yahay shirkina waa ku jiraa ilaahay arrintiisa u daayay adaa isku maaweelinaya shirki nin ku jira nebi maxamed miyuu raacay naftaadaad been u sheegaysaa marka nin shirki ku jira oo caqiidow yahay oo maalin walba ku cibaadaystaa nebi maxamed ma raacin salawaatu ullaahi wasalaamuhu salaamuhu calayhi waxaan ku soo jirnay banaadir muqdisho waxaan ku darayaa laba xeebta ah xasan jaziira ama abashekh aba abaa xasan jaziira wuxuu ku aasan yahay jaziira waa sheekh macruufa meesha uu ku aasan yahay waxaa la ii sheegay indhaha laga fiiriya qofkii indhaha u baahan nuur u baahan halkaasu ka eega mid kalena dhanaana waay waa kee maki maayafuul maki maayafuul baa la dhahaa kii badda fuulay waay badda jasiirad ku taallu ku aasan yahay dadka kalluunka aadaya subaxii xeebta markay marayaan ayay wax ku daadiyaan ka barakaysi nin soo sameeyey oo ku cibaadaystay oo allah uga toobadkeenaan indhaha saarnay oon la sheekaysan maxaa laga rabaa baddaas wixii shar maanta ka iman lahaa inuu kaa difaaco lacag baa la dhigaa xataa markii dambe uu ninkani xaqiiqda fahmina lacagtii meesha lagu aruuriyo joogaan kusoo gurta wallaahi markhaati isagaa noo sheegay wuu fahmana waxaan baatil yihiin lacag la isugu keenay oo hal mar intuu yimaado kii iska guran jiray ila ninkaa dhintay lacag ma qaadanaye sheika maxaad u wadaa kusoo salaantaa lagu dhihi nin qabriga ku jira maxaan kusoo salaama kaasuu dhihi subagaana wada neefkaana wada lacagtaana wada wuu kaa reebi kii dhintay maa qaadanay asaa qalanaya cunay waa caqiidatu shirki maki maa yafuul iyo jaziira marka lagu daro baaxasan jaziira marka lagu daro waa shan intaan waaweyn muqdisho kuwo kalaa sii jira oo muqdisho ah ilaahay idinkii toddobaadka dambaan sii wadi doonaa koonfurtaanaan sii gelaynaa taaka u yaallaan iyo xeebtaan ilaa jubbooyinka aan isla dhaafno oo kenya la isla galo dadka caabudaya ku tawaafayaay hindina ma ahan faransiisna ma ahan waa soomaali waxaan tegi doonaa galbeedka imey qabri jigjiga dhulkaasaan tegi doonaa nogob iyagana kuwa laga baryaa jiro waaweyn oo caan xoolo lagu gowraco la dul fariisto waxaa ku hoobta ku baaba'ayana waa dadkeenni daaciga u maqane wax u sheegayana waa adiga iyo aniga ha sugin mid kale inuu u sheego murjiga qarinaya xaqiiqda miyaa sheegay ma nin wadaada maanta sidaan u caddaynaya hebel iyo hebel iyo hebel iyo alla caabudaa ma aragteen adig ma dhaha ma jiro kollay soomaaliya kuma ogi rag shirkiga inkiraa waa jiraan tawxiidka waa ayidaya laakiin daaha ma fiiqaayo fiiqid baa loo baahan maasha in la diiro haddii la ilaah yaan loo sharig yeelin cid kale yaan loo yeeran asagoo sanam sanam buu u malaynaya waa goor fadhiya wuxuu moodayaa inaad ka wado sanam ha u yeeran alxamdu lilah anagu muslim baana ilaahayn baan u yeeranaa awliyadiisa ku tawasulnaa iska dhii asaga waay kan aayaddu la laakiin looma sharaxin sanam laatan iyo moodayaa shirki keligood dacwada ilaahay aan gudanno alla uga baqno dadku waa hanuunayaan hadday arkaan dad tawxiidkii u taaganoo ka run sheegaya laakiin markaad labalabayso oo tiraado waa shirki adigana muslimaa tahay ee nina muslimtaasee u hanuuna waa muslime adaa sheegay inuu xaq u taagan yahay ma xaq labaad buu qaadanaya maya saaxiib shirki baad ku jirtaa diinku ah oo maxaanahay ahay mushrik magaciisa sii ilaahay baa siiye adugu kama uma diidi karti waxaan la gaalaysiiye adugu ma islaamin kartid boqol kunoo wadaada murjaha isku yimaada hadday rabaan waa ka ninka uways u yeeranaya ee rumaysan shiikh uways baa guri yeman ka soo raray kitaabkooda ugu taalla oo baraawo keenay oo haddana isla habeenkii ku celiyey ya waxay ku taallaa jawhara nafiis halkaanaan ka akhriyay hortiina isagoo daafeed meel u dhow marayo dumdumaay waxaa soo ruqday duunti buurtii buur hakaba markaasay shiika soo saraantay buur hakabaa ruqday waxay u tagtay uweysoo daafeed soo maray dumdumaay tuulo yaroo la yidhahdo markaasuu gacanta midig saaray irjic ilaa makaanika buu yidhi meeshaadi ku noqo buurti waa soo noqotay buura kama meeshaadi ku noqoto waxa saas dad diin saas ka dhigtay oo ilaahay manhajkiisii o dhan ka guuray munaaqibka maxaa ku yaal naarta jahanname baa ku jir jiilaani oo dhahaya hadduusan nabi maxamed ducadiisa ahayn jahanname waa haraatin lahaa iyadoo dhan ba albaabadaan isugu xidhi lahaa jahannam oo dhan hadalkaygu buu yidhi kun fa yakuun wa kun haddaan idhaahdo waa ahaanaya wuxuu ugu yaalaa munaaqabka kaasa dhihi nafacana allaahu bi allah nagu anfaxo ma wax all kufri bay leeyihin allah nagu anfaxoy shirki indhala-aanta intaa jirta ayaa la rabaa in la caddeeyo ummadda loo soo bandhigo dadku ilaahay uga soo laabtaan allah loo laabanaya dadka waxaa laga kaxaynayaa shirki iyo shaytaan waxaa loo kaxaynayaa ila allah rabbigood keligii inay caabudaan inay keligii baryaan inay keligii magan galaan inay keligii u yeertaan inay keligii rajeeyaan inay keligii ateecaan oo shareecadiisa ku dhaqmaan miyaana diinta islaamka ahayn haa wallahi haa wallahi uma wallahi adinkuna waad fahmaysaan dacwada ha loo istaago ha la fuliyo shirkiga ha la inkiro ilaahay khayrkii oo la caabudo aana dhulkeena waa joogaa siduu waagii masa u joogay een jasiir alcarab laata iyo xusan iyo hobal looga baryayo halkaana ooyayo uweysi sheekh nuur baa laga barya cuqalaada iyo ducaaddii waxaa la rabaa inay u istaagaan oo masalada caddeeyaan oo aanay ka haybaysan murjiga raba xaqiiqda inuu qariyo waxaa muhad yani mudan ammaan sheikh maalmahan la ii sheegay xamar jooga oo ku celcelinaya shirkiga maxaa looga leexleexanaya